wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi wacalaa alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan sugaynay kitaabkii buluq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llah baabu lmusaaqaati walijaarati ayaan joognay musaaqaadkii musaaracadii ayaan ka soo hadalnay musaaqaadkuna waxaan sheegnay inay tahay geedo in loo dhiibo la yaqaano qof ka shaqeeyo juz macluum ahoo miraha geedahaas kasoo go-ana oo ku shaqaynayo maalan nus ama saddex meelood oo meel saas inay tahay musaaracaduna inay tahay dhulka qofka inuu ka shaqeeyo oo dhul bannaan inta loo dhiibo cad oo isaga markaas uu falo oo wax ku abuuro oo marka eh, uu ku shaqeeyo marka waxa kasoo baxaya qaar kamida oo la yaqaan musaaracada kaas waa marka marka musaaracadaa war badan ka taagan yahay axaadiisteeduna ay tiro badan tahay axaadiis reebaysana ay soo aroortay kuwa ogolaanayan ay soo arooreen kuwa reebayan in lagu xambaarayo eh, musaaracada la reebay in lagu xambaaro midda aan midda ay aqoon jireen ayaga oo ahayd intaan marka adiga dhulka intaasna aniga ii fale qaybtaan qaybtaasna adiga falo wixii qaybtaas kaaga soo baxo adaa iskale waxay qaybtan iiga soo baxaan anaa iskale marka waxaa dhici karta marka in qaybtan badbaado qaybtan eh, halaagsanta inay qaybtan halaagsanto tan badbaado ayaa dhici karta doodaa badanaysa marka qararna meeshaas marka waa ku jiraa taas waa marka mida nebiga oo raabin musaaracada amaa shay macluuma beertan ka shaqay wixii beerta kasoo go-o markii saddex meelood loo qaybiyo meelaad leedahay taa iyada lama diidi ama in la yiraahdo dhulkan fal ka shaqey lacagtaana hooyo marka waxaad yeeshaa eh, waxaad yeeshaa eh, lacag lacag in looga ijaarto dhulkii oo la yidhaha aniga intaas isii halkii fasalba intaasoo dahab ama intaasoo dirham intaasoo dinaar intaasoo lacaga dhulkii inuu ijaarto taa iyada marka iyadana waa banaan tahay marka muhaajaradana waa banaan tahay musaaracada oo shay macluuma ku socotana way banaan tahay shay la yaqaano qadarkiisa la ogyahay midda qararka oo ku jira oo laleeyahay intaasna adiga wixii kasoo baxa baale qaybtan oo dhulka wixii kasoo baxan anaa iskale lama ogolo midda iyadan axaadiistana saasaa lagu jamcinaa axaadiistuna saas isuu imaanaysaa marka ayb maslagaasaana bukhaari iyo rag badan oo muxadisiinta badankood imaam axmed iyo ay mareen isagaana raajixa marka ibnu xajarna isagoo ku socdaaba oo wuxuu yihi can xandalata bni qaysin qaala wuxuu yihi sa'altu raafic bna khadiij raafic bnu khadiij ayaan su-aalay radia allahu canhu can kiraa'i i lardi dhulka kirayntiisaan weydiiyey bidahabi lagu kireeyo iyo walfidati fido faqaala wuxuu yihi laa ba'sa bihi wax baasa ma laha dhib ma laha halkaa marka maxaad garata mu'aajaradu inay banaantay in dahab iyo fido lagu ijaarto dhulkii lagu ijaarto faqaala laa ba'sa bihi buu yihi inamaa wax kale ma ahane kaana naas dadku waay inamaa kaana naas dadka waxay ahaayeen yu-aajiruuna inay ijaaranayaan calaa cahdi nabiyi sala allahu alayh ali wasalam waqtigii rasuulka cala almaadiyaanaati ayay ku kala kiraysanayeen cala almaadiyaanaati meelaha biyuhu ay maraan wa aqbaali ljadaawili iyo togaga ama waraha meelaha ku dhow oo kasoo horjeeda wa ashyaaa iyo ashyaa oo min azarci abuurka ah ayay ku kala ijaaro jireen dhulka oo qofku wuxuu leeyahy meeshaan biyuhu ay ka agdhow yihiin anaag iyo fale wixii kasoo baxana iskale meeshaas kaleo biyuhu ay ka fog yihiinna wixii kasoo baxaa leedahay dhulkiina ka wada shaqeey waxaa dhici karta xaggaas inay baaba-do halkaana ay halaagsanto waxaa dhici karta in meeshaan ay biyo kusoo furtaan ay baaba-do dhinkaa dhankaas kala badbaado ayb cala almaadiyaanaati almaadiyaanaat waa masiiru lmaa meelaha biyaha ay maraan oo togaga ah wa aqbaali ljadaawili aljadaawil waa jamcu jadwal waxaa la yidhaha keliga keliga kanaalka biyaha maraan wa aqbaali ljadaawili iyo keliyada meelaha hortooda ah wa ashyaaa ashyaa min azarci zarciga ah fayahliku haadaa kan baa halaagsamaayo wayaslamu haadaa kanna waa badbaada wayaslamu haadaa kan baa nabadgelaayo wayahliku haadaa kan baa halaagsamaayo saasaa dhici jirtay walam yakun linnaasi dadkuna ma aanay ahayn uma sugnaanin kiraaun kiro ilaa haadaa kan unbaa kiro u ahaa waagii hore dadku kan unbaa kiro u ahaayo waxay dhihi jireen marka saanun bay ku kala ijaara jireen dhulkii ka shaqay fal shaqaalo ka noqo meeshaas wixii kaaga soo baxaada iskale saasaa marka xaalkooda oo ahaa fa amaa shayun shay laakiinse falidaalika saa darteed taa daraaddeed baa zujira canhu la hororayo arrintaa lama la manciyey <coughs> waa la reebay marka falidaalika kaagaas dartiis qararkaas ku jiro iyo kadadaas ku jirta daraaddeed yaa zujira la reebay canhu xaggiisa kan xaggiisa fa amaa shayun laakin fa amaa shay-un shayun shay macluumun la yaqaano madmuunun oo la damaanayo oo qofka uu damaan ka yahay falaa ba-sa bihi waxbaasa malaata shay la damaanayo intaasaad ayaad dhulku aad shaqaalo ku noqona intaasoo lacada ama intaasoo dahaba ama intaasoo fidaa falaa ba-sa bihi ama shay macluumo wixii kasoo baxo intaas adaa iskale loo xadiday qofka nis saddex meelooda meel waa banaanta nabiga caleyhi salaatu wasalaam yuhuudda markii khaybar ou shaqada u dhiibay khaybarna waxay isugu jirtay dhul geeda ah iyo dhul beera ahoo caadiyo yani xubuub iyo lagu abuuraayo ayay isugu jirtay nebiga wuxuu kula heshiiyey inay ka shaqeeyaan laba meeloodoo meel asaga ay u keenaan meesha kalena ay u qaataan nis iyo nis u kala qaadaan marka zarciga yaa keenaya shayga abuurka iyo lagama hadlin middaas marka inay ayaga isku qabeen un taasaa laga laga qaadanayb rawaahu muslimun xadiidkan muslim baa weriyey ibnu xajar marka wuxuu yihi wafiihi waxaa ku sugan xadiidkan bayaanun caddayn ayaa ku sugan limaa la caddeeya shay ujmila la duuduubay filmuttafaqi caleyhi lagu duuduubay xadiidka muttafaqa waxa lagu duuduubay ee si ijmaal ahaan loogu sheego musaaracada in la reebay ah yaa kanaa caddaynaya kuleeyahy nacam lidalika xadiidkaanuu soo hormariya isagoo keena min ah oo ah min ilaaqi nahyi nahyi ilaaqidiis can kiraa-il ardi layska reebay dhulka kireyntiisa xadiidka caamka oo in dhulka la kireeyey nebiga inuu reebay sheegaayo ama musaaracada inuu reebay sheegaayo xadiidkaa isagaa kanaa lagu fasiraa nacam kinada ou reebay waa midii ay yaqaaneen ayaga oo qararka uu ku jira nacam wacan thaabit bni daxaak waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka nahaa wuxuu reebay can ilmusaaracati bau reebay musaaracadan ou reebay tee waayo waa mid hadda aan soo sheegayna waa masalada masale aada u hadal badan waayo culummadana waxaad moodaa marka aaday marka si badan bay uga hadlaan tafaasiil badanna waa ku sheegaan culamada marka shaaficiyada waxay iyagu qabaan musaaracada in la eeday sideedaba musaaqaadkana in la ogolyahay lidalika marka ayaga musaaqaadka ogolya musaaracada ma ogola laakin sida raajixa ah waxaa weeye musaaracada la reebay waa nooc min almusaaraca waa nooc musaaracada kamid oo ah ayagu ay aqoon jireen meeshaas wixii ka baxaad leedahay meeshaan waxay ka baxaana askale tan la reebay midaas way ama axaadiid fara badan oo waxaa jirta ibnu cabaas iyo raafic ibnu khadiij iyo axaadiid ka imaanaysaa jirta oo muslim oo werinaayo oo nas ku ah inay banaan tahay marka waana in la jamciyo axaadiidta hadday marka daahir ahaan iska hor imaanaya wacan haabit ibni daxaak radi allahu canhu waxaa laga weriyey ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka nahaa can lmusaaracati musaaracadii buu reebay wa amara wuxuu amray bilmu'aajarati in wax la kala ijaarto wou amray musaaracadiina waa reebay rawahu muslim muslim baa weli aydan noqoray xadiidkaana marka muslim baa weli tafsiil ahaan marka waa ka hadalnay masale masale ku saabsan baabkan wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma halkaana wixii ka bilawda xadiidkan iyo wixii ka dambeeya waxau uga hadlayaa ijaarada caqdiga la yidhaha caqdu lijaara ijaaradu marka baabkana wuxuu usoo guntay baabu lmusaaqaati walijaarati wey halkaan marka axaadiistan wixii ka bilawdo waxaa laga hadla caqdiga ijaarada la yidhaha ijaarada luqada waxaa lagu yidhaha alitaabatu alijaaratu luqatan waxaa weeyaan alitaabatu abaalgu in la abaalgudo oo yani laga isilaax ahaan hadda halkaan marka fiqiga waxaa loo yaqaanaa tamliiku manfacati raqabatin biciwadin tamliiku manfacati raqabatin biciwadin qofka in la milki siiyo cayn manfacadeed ciwad ou bixinayana lagu milkisiiye tamliiku manfacati raqabatin biciwadin raqabo iyo cayn isku mid waayo shay cayn ah qofkii in la siiyo la milki siiyo inuu ku nafcigeeda ciwadna lagu milki siiyo matalan guri ayaad leedahay adiga nin baad marka gurigaas inuu ku dhaqmo manfacadiisa helo ayaad milki siisay oo gurigaan manfacadiisa adaa iska aha tiri bishardi bishii inaad isiiso intaasoo shilin taasoo kale marka waxaa la yidhaahdaa ijaara la yidhahdaa ayib haddii caynta lagu siiyo ijaara lama dhaho sababtoo ah caynta waxaa weeyaan imaa in hibo lagu siiyo haddii lacag aan lagaa qaadanin hibaday geli baablhiba haddii lacag lagaa qaatana de beyc waay iyadana gurigi haddii lagaa gato waa min baabi lbeyc laakiin manfacadii haddii lagu siiyo cayntiina ay baaqi noqonayso shaygii manfacadiisii adiga lagu siiyo ciwadna lagugu siiyo waxa weeyaan taasaa marka baabkan ijaarada soo gelayso shayga marka lakala ijaaro kara waa maxay waa shay mubaaxa ama shay mustaxab ah labadan waa inuu wax un ahaado shayga yani ijaaradiisa ay banaan tahay manfacadiisu waa inay mubaax tahay shaygii manfacadiisu aysan mubaax ahayn ma banaano khamradoo kale lama kale hiro laguma samay karo baab ijaare lama geli karo masalan kasb mahru lbagiyi maanta masalan zaniyadda mkorkeeda ma ijaaro karto zina kuma ijaaro karto wahaakada nacam eygii waxaa lamida masalan iyo wixii kale lamida manfacadooda aysan mubaax ahayn ayb wixii mustaxab ana waa iyada waa manfacadoodu shayga la ijaarayo nafcigiisu inuu mubaax yahay ama uu mustaxab yahay shayga mustaxabka waa maxay qofkii masalan waxaa noo imaan doonto in qofkii ou qur-aankii beridiisao kale inuu wax ku qaato inuu ku qaato qur-aankiibuu qof ku tufay markaasuu shardi ijaari wada galeen qofkii waa caafimaaday wixiisa la siinaya ijaarkiisa waa imaan doona xadiidka nacam ayb waa shaygii marka waa mustaxab waay qur-aanka akrintiisa iyo dad dadbaridiisa iyo waa shay yani dhinac ka ah mustaxab nacam maca daalika haddana dhinac kale marka waxaa weeyaan ijaaradiis waa banaanta waxaan ijaaradiisu aysan banaaneyn qofka muslimkaa cibaado asaga laga raba inuu ijaar ku qaato iyadotaa ma banaanaanaysa ilaa xaj m ilaa marka yani cibaadat lxaji maana qof kale waa qofku waa qof kale waa uxajin karaa lacag marka isagoo la siinayo laijaarada ama laakin qofki inuu matalan cibaado jihaadkii oo kale inuu ijaar ku qaato jihaadki inuu ijaar ku qaato orod baxso jihaad lacaga ijaaran ku qaadana ma banaan sababto cibaado laga rababa marka taasay culimadu ay sheegaan ayb waxaa iyada gooniya dabcan ninka mujaahidka waa dhici kartaa dawlad inay wax u garato waa fiican tahay jacaalaa la yidhaha iyada taasoo kale min baabi aljacli qofki in yani dawladdu hadday unda ehelkiisii iyo xaaskiisii ilmihiisii ay waxseynayso laa ba'sa taas waa banaan tahay iyada laakiin inuu isaga shardi ku galaa la diida oo yidhaha aniga marka ma ma jihaaday haddaan wax laysiinayo taas iyada waa cibaadadii lama rabo waa isagoo yidhi ma tukanay haddaan lacag laysiinayo banaana mid waxaa kaloo iyadana ijaarka marka waxyaabaha xaaraamta lama kala ijaaro karo watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala lismi walcudwaan ayaa u daliila heesaha iyo kale nafcigooda maba banaanaba awelba usan banaaneyn lama kala gada karo qalab muusiko iyo waa heesa ijaarkeygii si ma banaano waxaas oo dhan waa axaadiiha kasoo aroortay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxaa la rabaa marka shuruud ijaarada waxaa kamid a qofku inuu ujrada cayino inta aad siinayso qofkaan ijaraan waa inay mucayan tahay camalka oo qabanayana waa inuu mucayan yahay muddaduna inay mucayan tahay muddadii in la cayino camalkii in la cayino ujradiina in la cayino saddexdaasna waa layska rabaa waan ibni cabaasin radia allahu canhuma waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi ibnu cabaas ixtajama rasuul llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkaa istoobay waacda aladii xajamahu waacdaa wuxuu siiyey aladii midka xajamahu toobay ajrahu ujradiisiibuu siiyey ninkii toobay nam walow kaana hadduu ahaan lahaa xaraaman xaraam hadduu ahaa lahayna lam yucdihi maba siiyaanba rawahu lbukhaariy inta dambe ibnu cabaasaa ka istimbaaday marka naam ayb wuxuu leeyahay nabigaa istoobay sala allahu alayh ali wasalam waa acdaa wuxuuna siiyey alladii midkii xajamo ninka toobay waxaa la dhihi jiray abu dayba la dhihi jiray abu dayba oo rasuulka alayhi salatu salaam ninkaa abu daybaa toobay dinaar u siiyey marka xoolaha uu siiyena dinaari ah abu abu abaa ayba ayaa nebiga toban diinaar u siiyey weliba wuxuu yidhi dadkii uu u shaqaynaya adoon u ahaaye nebigu waa uga shafeeco wuxuu yidhi shaqada iyo xoogaa ka dhiba ayuu yidhi marka kharaajki kharaajka yani kharaaj waxaa la yidhaha ninka adoonka in la yidhaha orod bax shaqey maalinka intaasaan kaa rabnaa marka wuxuu yidhi ka fududaay u yidhi rasuulka alayhi salaatu wasalaam nacam hana loo guuriyo hana laga guursaday yani in shaqadaas lagu liido diiday inkastoo marka nebigu uu leeyahay sala allahu alayh ali wasalam xadiidka dambe imaan doona kasbu lxajaami khabiisun waa kasab liito dabcan laakiin qofkii haddii kasabkaas liito oo wax ku helo ama marka ku marka eh, ku shaqaysto in marka la yidhaha mujtamacii uga sii dara ma oo la fogeeyey oo la yidhaha lagamana guursanayo loomana guurinayo taas khalad a bal anagu dadkeena wax kasab aan hadda khabiis aan ahaynba oo kasabyada ugu fiicana dadka ku yasaayaan birta tumideeda iyo waxaasay dadka ku yasaayaan maca dalika nebi daawuudna oo birta tumi jira nabi daauuday ka nasabsan yihiin oo ilaahay uu leya waalanaa lahu lxadiid birtaa ilaahay u jilciyey duruucuu ka samey jiray marka waa birtoo tumi jiray faryaamada sidoo kale waa iyada kaana zakariya najaaran nabi zakariya faryaamu ahaa jiray <coughs> marka waxaasoo dhan waa badownimo n badaawa waa ah, diinkiina lama fahmin adduunkiina badow a laga yahy mushkilaa <coughs> walow kaana xaraaman ka maadaama nebigu ujradii ou iska bixiye ninkii ayuu wuxuu leeya walow kaana xaraaman hadduu xaraam ahaan lahaa lam yucdihi maba siiyeenba rawahu lbuaariyu xadiidkii bukhaari baa wariyey oo nebigu ujro xaaraama ma dhiibeen wacan raafic bni khadiijin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi kasbu lxajaami ninka wax tooba kasabkiisa khabiisun kasab xun waaye labadan xadiis marka iska hor imaan maayaan kasabkiaa ah khabiisa in la yidhaahdo nebigiina ou kasabkii wax ku bixiyey wax iska hor imaanayo ma ah sababta waxaa khubsigaani ma keenaayo xurmo ma keenayo nebiga caleyhi salaatu salaam toonta iyo basasha iyo wuxuu ku tilmaamay geed eh, geeda marka eh, ashajarat lkhabiisa ku tilmaamay geed khabiis oo ku tilmaamay maca dalika xaaraam maaha basasha iyo toonti ma ogtahay marka waxaa weyan khubsiga iyo xaaraamta laba mutaraadifaan ma aha saas alimaam ibn lqayim oo taxqiijinayb marka saa darteed maadaama u labada marka ka laazimi mayso marka khubsigaan lagu sheegaa waa u liidnaan waayo laakiin xurma ma aha xadiidka hore waxau tilmaama kasabkaas inuusa xaaraam ahayn kan dambena inuu kasab laga fiican yahay sababta looga fiican yaha maxaa laba dhowr jihaba ah. waxaa looga fiican yaha waxa weyaan tanoo kale waa wax laysugu kaalmeeyo qof walaalka hadduu ku yidhaha itoob inaad lacag uga qaadato waa laga fiican ya waa waxyaaba laysku taageero way waxada shaqo weyn oo qabanaysood ku dhibtoonaysana ma ahan qofkii marka in lagu kaalmeyo lagu sadaqaysto xoogaani taasu asalku ahaa haddaad marka wax ku qaadato adiga waxaa weyan marka waa kasab laga fiicnaana danaad halkaassida loo baa wacan abi hurayrata radi allahu canhu laakin ijaarka inaad iska dhiibto waad hadduu ninku tooba lacag isii ku yidhaahd aad kula heshiiso waa inaad dhiibtid lacag wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala abi hureyra waxaa laga wariy inuu yihi qaala rasuulu lahi sal lahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu yidhi qaala allahu caza wajala alla wuxuu yidhi halaatatun saddex ana anigu khasmuhum baan ahay midka la doodayna yowma alqiyaamati maalinta qiyaama saddex qofood anaa la doodayo ilahay riwaayo kale waxay leedahay ninkii all ou la doodo waxa wey ilahay waa ka adkaana maxaa u yaalla rajulu nin acdaa bi aniga isiiyey oo aniga dartay wax ku dhiibay uma markaa dabadeed oo ani ballan ballanteyda wax ku dhiibay uma markaa dabadeed kadara dhagray khayaano la yimi dhagar la imaaday ani yani ballan galay oo ilaahay magaciisa ballan ku galay oo gacantiisi dhiibtay luquntiisa dhiibay haddana khiyaano ku dhaqmaayo oo waxa weya matalan eh, qofkii waxaa laga yaabaa marka inuu bayca la galay imaam oo min aimat lmuslimiin ah oo marka imaamadiisu ay saxiix tahay maca dalika eh, ama marka eh, diintii ka bixin oon markaas gaalnimo lagu haynin inuu bayco la galo ilaahay dartiis kula galo haddana ou khayaano oo dibindaabi iyo wax lamida ah ou la yimaado riwaayadka qaarkood sida ay tilmaama rajulun nin acdaa siiyey bii aniga sababteeda wax ku bixiyey uma markaa dabaqdara ah dhakray ballan ou bixiyey markaas kudhagar ku dhaqmay warajulun iyo nin baaca iibiyey xoran nin xor ah iibiyey nin iibiyey qof xor ah fa akala samanahu lacagtiisi cunay marka lacagtii ou ka helay cunay qof xor oo meeaan addoon ahayn intuu jidka ka qabsaday yo gatay markaas lacagtiisi cuna iimaan darada kasii oo kufriga an waa maxayna qof muslim inta la qabsado gaal in adoon looga dhigo gacanta loo geli yani waaa taas waxay tusaysaa marka qofkaasi iimaanba qalbi diinta iyo iimaanka eh, kelimatu tawxiidka xurmaba inuusu hayninba qofkaas maxaa adoo xurmo u haayo qof kelmadii ku dhawaaqayo oo u jeeda in kelmadii lagu haysto darteed inuu intaw qaado dad gaalaa ka gato wax loogu cudurdaari kara maana nin aan gara karinna ma jiro waxaan ina wax fool xeliy maal qofkaan maanta qofaan garanayn ma jiro qofkaan muslimkao la qaadaayo maxaa lagu qaadaya inay kelimatu laa ilaha illahu tahay ma qof muslimo aan aqoonina maanta addunyada ku nool qof muslimo taa aan aqoonin haduu ku nool yahay allahumada qof majnuuna ilma yareer ma sheegin ilaa qof weyn oo waaqican jiro la socdo waa ogyahay maca dalika waxa weyaan waxa u qaadaya waxay tahay waa buqdi nacayb diin oo u qaba shilimaad adduunyahu rabaana cudurdaar u noqon maysa munaafiqiintuba waa rabeen xoolo adduunya iyo waxaas waa jeclaayeen cudurdaarna u noqon maysa taasoo midda kale qofka xukunka diinta islaamka inay xugun tahay uu ka jaahil yahayna iyadana dadka qaarkood ay sheegayan masale saxa ma aha sababtoo qof muslima magaalo joogi jira intaas lixdan sano kula soo ekaaday magaalo kula soo ekaaday jeedana maanta gaalada in wax ay ku ula dagaalamayaan muslimiintu inay tahay inaysan diintooda inay diintooda isku xukumaan inay muslimiintii rabaan gaaladuna ay taas u diidan yihiin muslimkuna dabcan diinta islaamkuna tuuga in gacanta laga gooyo oo daaniga la jeedlo oo dhagax lagu dilo inay diinta qabto maanta inaan ogeyn waa yariy maca daalika gaaladii waxay leedahay waxaas in adduunka looga dhaqmo ma aha ninkii marka lasoo safta gaaladii marka in la yidhaha diinta inay xuguntaho ka jaahil yahay waxaa wey waa khada dadka waaa kale waxaa loogu cudur daari karaa nin hadda soo islaamay iyo nin baadiye fog islaamka ku noolaay iyo aa loogu cudur daari karaa ama ruux muslima ah oo intaasu sano kusoo noolaay dal islaama ku noolaayo ayaa maanta wuxuu ka jaahilaya tuuga in gacanta laga gooyo in yani zaaniga dhagax in lagu dilo nin kastaba waa ogyahay waana waana qofka waa gara karaa qof walba marka wax kale uma geynina waxa weeyaan un diin nacayb waay diin nacaybkuna qofka ad waxa weyaan baab dhan oo waxaw riddada wax jira wa oo yani shay yani qof muslim inuu diinta ka baxo wax oo asbaabihii oo uga baxayo iyo macaanidii oo uga baxayo wax la yaqaano wa oo kutubtii lagu dheeyo qofku inuu iska dhaadhiciyo lama rabo qof diinta ka baxaaba maba jiraba in la yirahdo madhab baatil oa kaas oo kale meeqaad diinta ka baxdo oo ma oo yani kufri sariixa ku qawlayso oo qowl ahaan uga baxayso oo ficil ahaan uga baxayso oo tanaana kamid a ficilka naam diinka looga baxo warajulun nin baaca iibiyey xuran nin xor a iibiyey waa kala saman oo qiimihiisu in carabta waxay samayn jireen waagi hore ayagu ninka haddii dayn lagu yeesho kale isagoo xor ah addoonuu noqonayo ninkii daynta kulahay addoon ka dhiganayo ama waa gadanayo nin kale ka gada addoonnimaa la gelinayo ama waxay isku addoonsan jireen nin ciddiisii kasoo dheeraaday oo aan ciddiisi dhex deganayn oo iska qof meel keligiis iska socday dhab intay yihaahdaan qafaalaan ay dad kale ka iibinayaan kaasaa laisku adoonsan jira islaamka marka wujuuhdaas laysku adoonsado baatilka dhanba waa reebeen hal weji keliya kasoo reeba oo laysku adoonsan karo wejigaasna waxaa weyaan jihaadka muslimiinta inay gaalada isla jihaadaan wixii gaalada laga soo qabto naagaha iyo ilmaha inay adoonsi galaan iyo raggii wixii markaas in la adoonsado oo qariro imaamka halkaas weji baa laga soo reebay bes intii kale waa la reebay warajulun iyo nin baaca iibiye xoran qof xor ah faakala cunay samanahu lacagtiisiina cunay oo qiimihii ou ka helay cunay isaga warajulu nin istajara shaqaalaysiisay ajiiran yani shaqaale in shaqaalo qowsaar ama shaqaale u ah. fastawfaa ka oofsaday minhu xaggiisa shaqadiibu ka oofsaday fastawfaa ka oofsaday camalahu camalkiisa ka oobsaday minhu xaggiisa walam yucdihi aan siinin ajrahu lacagtiisa aan siinin tan aada badan tahay dadka inta lagu shaqaysto lagu shaqaysto marka ajriga laga oofsado inaan waxba la siinin ilaa qofka marka dambe wixiisii isaga taga oo uu yiraa kan waxba kama soo socdaan inkaar allah ku ria waa badan yihin marka kuwaas waktigii horena waa arki jira haddana laftirkeeda ma saddexdan marka ilaahay baa la doodaya rawahu muslim taa marka waxaa laga qaadanaa ujrada haddaan la siinin qofka ajiirka ah in lagu dambaabayo qof diidkiisa aada cunayso inuu yahay an ibni cabaasin radia allahu canhuma waxaa laga weriy cbdllahi bn cabaas ana rasuula lahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka qaala waxa yii inuu yihi inaa xaqa maa shay kan ugu xaqnimo badan akhadtum aad qaadataan caleyhi korkiisa ajran aad ku qaadataan kiro kitaabullahi waayo ilahay kitaabkiisa waxa ugu xaqnimo badan oo aad ujro ku qaadataan waa kitaabka ilahay akhrajahu lbukhaariy xadiis bukhaari baa soo saaray xadiidkan marka sidiisaan caamu ku yahay oo kitaabka wax lagu qaada karo caamu ku yahay naam ayb xadiidka abi saciidin alkhudrina waa jiraayo isaguna wuxuu ahaa inuu faatixada ay ku akriyeen ninkii la qaniinay oo markaa ay yidhaahdeen soddon neef oo ari ah aan shardi kugula gelaynaa soddonkoodii ay soo qaateen ninkii markay ku tufeen inay ninkii ku tufeen oo raystay faatixaday ku akriyeen waa raystay soddonkoodii neefay soo wateen nebigay u keeneen markay u sheegeenna nebigu waa u keenay taa marka waxaa wey xadiidkaana marka cumuumkiisa waxaa laga qaadanaa qur-aanku in wax lagu qaadan karo u jira muqaabil inuu gala oo marka maxaa lagu qaadan karo in lagu qaadan karo tacliimtiisa xadiidkan wax ma kala qaadin tacliimtiisa ruqyada ruqya ahaan tufid ahaan meher inuu noqon karo kitaabunikaxa noogu imaan doontaa yani intaasoo dhan culamada marka tacliimtay xoogaa isku khilaafaan meherkana waa ogol yihiin inuu noqon karo sababtoo xadiisaa soo arooraysa sariixa xadiidkii sahl ibni sacad ruqyadana waxaa kusoo arooray xadiidkii abi saciidin alkhudri qisadiisa amaa tacliimta waxay leeyihiin xanafiyadu ayagu ma la ogolo tacliim waxba laguma qaadan karo sababtoo ah tacliimtu cibaado waayo cibaadana in ijaar lagu qaataa ma banaano ayb marka xadiidkana iyagu marka waxay yihahdeen ruqyada waxaa soo reebaayo xadiidkii abi saciid marka iyagu marka waxaa loogu xadiidkana marka ta'wiilka ay ku ta'wiiliyeen waxay yihahdeen ina xaqa maa akhadtum caleyhi ajran kitaabla yani sawaabka aakhira laga wadaayo marka tawiil baciid ah w tawiilka noocaassaddex xadiid ayaa marka soo aroortay cubaadata bnu saamid iyo ubay ibnu kacbi kasoo aroortay oo ayagu ay leeyihiin cubaada ayaa nin qur-aanka baray dad fuqara oo qur-aanka baray markaasay waxay usoo hadiyeeyeen qaanso markaasuu nebi u keenay nebiga caleyhi salaatu salaam wuxuu yidhi haddaad ka aqbasho qaanso naareedaad qaadatay ogow xadiidkaasay marka u cuskanayaan marka iy xadiidka sanad ahaan waa daciif laakiin marka laysku jamciyo xadiidkaas iyo kan ubay ibnu kacab iyo waxaa kasoo baxaya xadiid xasan ah laakiin culamada waxay ku tawjiihiyaan axaadiidtaas qaa'icu acyaan waa axwaal khaas ah w axwaashaas khaaska aan xaaladeeda loo daynaa xadiidkaan cumuumkiisa lagu daynaa oo la oran maayo min baabi alcaam walkhaasa loola dhaqmaa oo caam iyo khaas istacaaruday meesha ma yaallo caam iyo khaas istacaaruday meesha ma yaal haddii caamka iyo khaasku ay istacaarudaan khaaskaa la hormariyaa ma ogtahay marka macnahaas meesha hadda ma yaalo wax istacaarudayba maba jiraanba sababtoo ah waqaaicdan waxaa laga fahmaa in dadkan lacagta laga qaadanayay oo qur-aanka la barayo inay fuqaraaulmuslimiin ahaayeen nin fuqaraaulmuslimiin oo isagaba gurigiisa kasoo hijrooday oo ilaahay dartiis usoo hijrooday hadii lacag laga sii qaado waxaa weeyaan xaaladaas inaysa fiicnay waaqicadaasoo marka nebiga diida oo kale ama waxaa weya marka waxaa weeyaan axwaashii lamida ayaa soo gelaysa macalinku masalan dugsiba dhibaatada qur-aan baraa ilmihii waxaa ku jira dad aan yani agooman a ah waxba aan haysanin waxba iska bixi karin inuu yiraa waxba kuma baraayo ord bax ama lacag keen dadkaasoo kale iyaguba uu dhib ku yahay inuu ka qaado waa laga fiican yahay dad kale kuwan kale inu iska daayo waqaaci lamida unbaa lagu shabaha maahan ma keenaysa inaan qur-aanka waxba lagu qaada karin ayuu macnaheedu saa ma ah midda kale waxaa weyaan iyaduna ama waxaa laga yaabaa cibaadata bnu saamid marka hore inuu shardi ku gelin tadawuc ahaan inuu qur-aanka ugu baraayo hadhow marka nebiga caleyhi salaatu salaam marka tadawuciisii inuu xoogaa ka nuqsaamo inuu nebigu diidayo saa marka uga eriy uga eriyey inuu wax ku qaato aduu marka axaadiistaas marka xagga haddii tacaarud la qadarana xadiidkan bukhaari uo werinaya ka ka xoog badan haddii tacaarud la qadaro haddii kalena maba jiraba tacaarud oo axaadiistaas kale waxaa lagu xambaara waqaacu lacyaan inay tahay axwaal khaas ah xadiidkana cumuumkiisa in loo daayay marka taasaana raajixan culamada zamankan joogto qaarkood waxay qabaan inay banaan tahay qaarna dabcan eh, madhabkaas xanafiyaday rajaxaan marka koleytaba un marka waxaan iyada laysku haynin waxaa iyada marka khilaafka uu sii yaraana haddii la waayo wax qur-aan dhigo ninkii qur-aanka dhigaayeyna haddii uu yani adduunkiisa iyo ilmihiisi u shaqaysto haddii la weynaa maslaxadii qur-aan baridiiba wax dad qur-aan baraba hadii la waayo hadii la yidhaha lacag la-aan qur-aanka dadkaa loogu dhigo nin kasta uu yihaa waqti mahayaan waa shaqaysana oo sidaas maslaxadii tacliimta ay ku baaba'do iyada war kama jiro in markaas ay banaan tahay qofka inuu markaa wax ku qaadan karo walidalika eh, xadiidkana waa lamid xadiidka waxma lagu qaadan karaa nafsikeeda waa masale saas oo kale ah abu isxaaq shiraazi wau fatwooday waqtigiisii in wax lagu qaadan kara sababto ah wuxuu yihi ninka caalimka haddii meel la fariisiiyo Eh, dadkii ha ilmahaga ha u shaqaysanin la yidhaha haddana aan wax la siinin ana ma qaada kartid la yidhah dadki waxma baranaya meelaha qaarkoodba inaysan ficnayn la arkaa dadka wax la weydiiyo dad awalba diinkii meelaha diinku ou ka yahayba dadku ays usoo jeedin haddii la yidhaha halka xadiisba lacag keena weligood kitaab ma imaanayabana marka ibnuljawzi ayaa ishaara xadiidkan marka taasaa marka laga leeyahay akhrajahu lbukhaariy an ibni cumara radia allahu canhuma waxaa laga wariy qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama acdu lajiira ajiirka siiya shaqaalaha ajrahu ujradiisa siiya qabla an yajifa caraquhu dhididkiisa intaanu qalalin dhididkiisa intuusa qalalin waxisiiyey macnaa waxaa loo jeeda udadejiyo mar allaale markaad shaqada ka oobstaan u dhammeey waxiisiska siiya naam rawahu ibnu maaja xadiidkan ibnu maaja ayaa soo saaray sanadka ibnu maaja oo kusoo saaray sanad aad daciif u ah waay lakin xadiidka shawaahid oo min xadiidi abi hurayra iyo jaabir ibni cabdillaahi iyo cadaa ibni yasaar ayuu leeyahay oo daxaawi iyo bayhaqi ay werinayaan dariiq abi yacla uu ku werinaayan xadiidka waa ku yimid jaabir xadiidkiisana dabaraani wariya fi bimafhami sagiirka sanadkiisa dacfi baa ku sugan soo mursal ah waa la wariyay adi haddii laysu geegeeyey intaasoo duruq xadiidka waxaa weeyaan xadiid saxiix noqonaya hadduusanba xasan noqon haddii marka waxaan ujeeda waa xadiid xasana ama hadduunanba saxiix gaarinba saxiix aanu gaarin xadiidkan marka waxaa laga qaadan in ujrada loo dedejiyo qofka ajiirka oo shaqaalaha ah na qabla an yajifa caraqu waxa weya un curfiga wuxuu iska yahay ninku de waa dhididaa markau shaqaynaayo waa dhici kartaa marka dhididkiisa waxaa un deg degdegsiima baa laga wadaa ayb hadduu dhididkii qalala waa dambaawday macnuhu ma noqonayo mararka qaar uusanba dhididayninba qofki shaqada o haayay ku xirantahay maogtahay wacan abi saciidin radia allahu canhu an nabiy sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxa uu yidhi man istaajara ajiiran man istaajara qofkii shaqaale ka dhigto ajiiran shaqaale ninkii kirays ninkii ijaarto ka ka ujro dalbo shaqaale falyusami lahu ha u magacaabo ujratahu ujradiisa ha u magacaabo xadiidkan waxaa laga qaada in ujrada la magacaabo intaasaan kusiinaleyda man istajara qofkii ijaarto oo shaqaale ka dhigto ajiiran shaqaale ninkii shaqaale samaysto falyusami lahu ha u magacaabo ujratahu ujradiisa rawahu cabdirazaaq baa weriyo fiihi inqidaacun baa ku jira xadiidkan inqidaaca sanadkiisa ku jiro wawaslahu lbayhaqiyu bayhaqina xadiidka waa wasliyey inqiaaca meesha uga jira waxaa weya ibrahim annakhaci ayaa abi saciidin alkhudri ka werinaya ibraahimna wax saxaabiya uu ka maqlay ma jiraan halkaa marka inqiaaca meeshaas uga jiraa wawaslahu lbayhaqiyu bayhaqi xadiidka waa wasliyey min ariiqi abi xaniifata an ariiqi abi xaniifa naam oo can ariiq abi xaniifa isaga wuxuu leeyahay oo waxaa weeyaan can xamaad can ibrahim can ilswad can abi hureyra u leeyahay oo min xadiidi abi hureyra isagoo ah abu xaniifa wuxuu ka warinaya xamaad xamaad ibn abi sulaymaan waaye can ibrahim ibraahim naqaci can lswad ibn yaziid can abi hurayra saasuu yihi laakiinse waxa weeyaan abu xaniifa waxaa khilaafay meeshaan thawri iyo shucbaa khilaafeen sufyaan ibnu saciid athawri iyo shucbata bnu lxajaaj labadaas oo nin kastaa la yidhi amiiru lmu'miniina fi lxadiid xagga xifdiga yaa sanad munqadica kusoo saaray xadiidka oo meesha aswad way ka bixiyeen ayagu aswad ma aanay sheegin keligiisa aswad sheegay abu xaniifa oo beyna ibraahim iyo abu hurayra aswad waxaa dhex geliyay abu xaniifa abu xaniifana xagga xifdiga iyo marka baabkan xadiiska la joogo culamaa uljarxi watacdiil eh, xagga xifdigiisa way ka hadleen xagga xifdigiisa waa laga hadlay oo dhanka xadiidka marka isaga waa waa iqaniimadiisa eh, waa waa imo badanaa ka hadla ka hadasha ilaa kow iyo toban gaaraya oo weliba muctadiintii waaweyn waaweyneyd ah marka haddiiba u khilaafo maxaad umalaynay marka sufyaan thawri iyo shucbo iyo hadduu khilaafo oo xadiiskaba shuqulkooda oo ahaa abu xaniifa fiqigu ku badnaa isagu raggaana waxaa wey xadiiskad waxay ku ahaayeen xufaad ayay ku ahaayeen thawri isagu faqihna waa ahay muxadisna waa ahay ibnu kaiir kitaabkiisa irshaad lfaqiha wuxuu ku sheegay uu yihi qaala abu zurcata wa abu xaatim abu zurca iyo abu xaatim waxay dhaheen asaxiixu mawquufun haddana xadiidku waxaaba saxeix inuu mawquuf yahay nebigu inaanu dhihinba sala allahu alayh ali wasalam liana thawriya axfadu wey sababtaa thawri waa axfad saba saa ay taaba haddana xadiidku waqfi ahaana uu u weriyey in yani abu saciid uu ku egyahay xadiidka nebiga aan loo kor yeelin sala allahu alayh ali wasalam calaa kulli xaal laakiin masaladan waxaa weeyaan ujrada in la magacaabo waa masala marka musallam iyada ah qofka in ujradiisa loo magacaabo in kastoo xadiidku ownan ansaxin in ujradii la magacaabo sababta waxaa weeyaan qararka iyo kadada iyo eh, khusuumaadkaa laga fogaan looga fogaano baabu ixyaai lmawaati <coughs> baabu ixyaai lmawaati dhulka baaba'san oo dhintay nooleyntiisiiba u baabihay almawaat waxaa weeyaan marka dhulka eh, aan habaysnayn oo baaba'san oo cidlada iska ah oo wax leh aanay jirin qofkii marka inuu noolaysto see lagu noolaysa karaa dhulkee la noolaysa karaa axkaamtaas u kaadlaya ayb ixyaa waxaa la yidhaahdaa an yacmida shaksu liardin laa yaclamu taqaduma milki eh, eh, laa yaclamu taqaduma milkin calayha liaxadin fayuxyiihaa wuxuu ku noolaynaa bisaqyi aw zarci aw algarsi aw eh, albinaa waa qofku inuu uqasdo dhul ousan ogeyn cid milkiyadiisa uga soo horeysay hay wuu nooleynaa dhulkaas marka wuxuu ku nooleynaa inuu waraabiyo inuu marka abuur ku same- beero ku sameeyo inuu geedo ku tallaashado inuu dhismo ka dhisto ayuu ku nooleysana waxyaabahaas marka waxa lagu nooleeyaa wujuuhdaas dhismo ama ama eh, waraabin ama beer in laga samayso dhulki in la camiro adig naam ay saas darteed marka waxay ku noqonay sidaasay waxay ku noqonaysaa milkigiisay noqonaya marka meeshaas dhul banaanoo u yimid oo cid leh aysan jirin milkiyad cid ule aanay jirin wax eh, yani ugu horeeyey oo milkiye aanay jirin ba u imaana waa dhulkaasba wuxuu samaynayaa marka waa camiraha dhulka ama ceelu ka qoda ama wuxuu ka qodayaa eh, ama beeru ku samaynaa ama dhismou ka samaynaa marka wixii ka dambeeya mulkiyadiisa kusoo wareegay dhulka asaa iska yeelana leanna maxaal islaamka wuxuu baraarujinaa dadku baraarujinaa in dhulka la camiro xadiidkiina waato a ah, qofku hadaad hadduu ogyahay qofka in nafta kasii dhacayo isagoo nafta ay kasii dhacayso yani nebigu waayo wuxuu jideeyey in dhulkii wax un lagu tallaalo geed gacantiisa uu ku jiro ha tallaaliyo qofkii sii dhimanayo oo geed abuura gacantiisa uu eh, ku jiro ha ku tallaalo dhulka dhulka in la nooleeyo in lagu mashquulana waa la yska reebay in dhulkii dhammaa la dayaco kharaab laga dhigana lama rabo oo wax dhulkii laga yani dhismayaalkii laga baaba'sado yani lama raba dhulkii dhinsanaay oo baaba'sanay hala nooleeyaa laleeya n kii baa kii dhisnaay inagu baabi'inayna marka na geedaha laga fiiqaa oo la gubaa oo de yani jeengadaha laga fuqsana waxaa marka islaamkii baab walbo waxaad moodaa inaan dhaqanba loo haynin ayb gaaladiia marka waxay iska dhigayaan ay inay ilbax yihiin marka waxyaabahanay marka ay dadka ushe usheegayan nasal waa dad marka diinkooda ka qaawanaan xataa marka waxa weyaan qofku haduu dhul iska wareegsado uusan camiraynin yani waxaa sharcigu marka ama e, yani qadaha culimadii hore oo ahaa qofkaas in laga qaado dhulka qof camirayo dhulka loo dhiibin marka qofku inuu iska haysto ma ah naam dhulka waxaa weyaan waa waa waa camiraadiisa maslaxo badan baa ku jirta taa marka asagoo milkigiisa kusoo wareega loomana shardiyo inuu imaamka u idmo iyo inuusan u idmin inuu yani u idmo shardi ma aha isagoon wax imaama minuu idmin samaysan karaa kaas maa oo hadduu samaysto khalaas milkigiisay ku wareegen jumhuuru ahlilcilmina saasay qabaan ama dhul ha noqdo dhulku dhul u dhow meelaha dadku ay degan yihiin magaalada u dhow ama mid ka fog ha ahaado xanafiyadu ayagu imaamkay shardinayaan maalikiyaduna waxay shardinayaan dhulkaas la nooleynayo inuu yahay dhul dadka u dhow inuu yahay oo magaalada u dhow labadaas shardina laba shardiga jumhuur ahlilcilmi ay qabaan ma aha sida raajicana waxaa weyaan saas oo qofkii dhul noolays waxaa iyadana marka aan dhulka noolayn waxaa ku milkin kara qofka muslimka ah gaalka dhulkii islaamka ma nooleysa kara isaga dhulkii islaamka dhul daarul islaama ah oo baaba'san gaalka intou nooleysto kuma milkin kara saa naam ay oo ibnu kathiir irshaad ulfaqiha waa ku dhahaa aimada fuqahadana waa leeyihin sidaas naam ay alkufaaru laa yamlikuuna alixyaaa fi daari lislaam daarulislaam inay nooleystaan ku milkin maayaan ayaga daarta islaamka saa ku milkin maayan haddaad iyada tan laftirkeeda waa la cagsiyey muslimiinta waa cagsiyeen duwal badan oo isla muslimiina ayaad waxaad arkaysaa gaaladii waxaa laleeyahy ha gashtaan yani maxaa la yidhahda istismaar yani waxa uga miro dhashadaan marka hantidooday soo qaadayaan guryo badan ay ka dhisaayaan meeshaas guryahaas ayagaa iskale waa ijaarayaan halkaasay marka ku haysanayaan dhulal badan oo dhulalkan marka muslimiinta ah ma banaana taa iyada marka gaalku ma milki karo dhulku kuma milkin karo iya kuma milki karo hadduu gaal zimmi a muslimiinta kudhex jira yahay oo jizyada dhiibo dabcan dhul wau gada karaa laakiin ixyaa dhul ku milki karo haddii la yidhaha dhul ha ku milkiya ixyaa hadda waxaa laga yaabaa inay magaalo dhanba qaataanba dhul magaalo gaari karo inay qaataan oo hadhowna meeshaas kala dagaalamaan muslimiinta lama rabo marka waxaas siyaasada islaamka marka taas ma ah fuqahada iyo axaadiista iyo waxaa weyaan yani islaamka wax badanay ka sheegaan oo dadku hadda yani siyaasaad badan oo waxyaaba hadda aad qofka uu fahmi karo hadda waaqacan jira dartiis uu ku fahmi karo wanaageeda ayaa islaamka uu ka hadlaa oo fuqahada ay ka hadlayeen marka laakiin lama rabo qofka un inuu ag joogo uunan ka faa'iideysan war waxaan axaadiidtu sheegayso ama aqwaashaan fiqiga ku taal kutubaha axkaamta haddii marka la dhaqangeliyo maxaa imaanayo dhaqangelis la-aanteeda dhibka dadka muslimiinta ka haystaa maxuu la egyahay qofku hadduusan dhahaynin waxba faa'iidinba qofka iska muqalid waxba aan garanayn can curwata can caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxa uu yidhi man camara qofkii camira ardan dhul laysat liaxadin dhulkaasoo laysat liaxadin qof aan usugnayn oo qof milkigiis aan ahayn fa huwa axaqu bihi isaga ayaa ku xaqnimo badan iyo uga xaqnimo badanya min hayrihi uga xaqnimo badan hayrkiis qaala curwatu curwa wuxuu yidhi waqadaa bihi cumaru cumar baa xukumay fii khilaafatihi khilaafadiisa islaa buu xukumay rawahu lbukhaariyu bukhaari baa weriye xadiidka ibnu kaiir irshaad lfaqiha wuxuu yidhi xadiidkan soo macnaynaayo fadalla bicumuumihi calaa ana maa jaraa calayhi aharu milkin laa yajuuzu tamalukuhu bilixyaa xadiidkan wuxuu tusaa cumuumkiisa oo kugu tusayaa haddii dhulkaas la nooleysanayo milki hore qof ulahaa ou jiray inaan saa aan lagu milki karin marka dhul milki usoo horreeyey adiga ma nooleysa kartid maxaa yl xadiidka muxuu yidhi man camara ardan laysat liaxadin dhulkaasoo qof leh uusan jirin dhulkaasoo cidna ah uusan usugnaanin haddii marka dhulkaasi cidi ay lahayd ma noolaysan karti cidda iska lahaa iskale marka xadiidka marka taasaa laga qaadana cumuumkiis marka waa kaas ama ha ahaado dhulkaas mid daarul islaam ku yaallo ama ha ahaado daaru shirki ayb laakiin badanaad culamada shaaficiyada ayagu waxay saxiix yeelaan wixii milki jaahili ah yani wixii milki jaahili ah oo usoo horeeyey qofki iska lahaana aan la aqoonin waxiyaa waa lagu milki karaa kaasoo kale masalan milki waxaa jiray jaahiliya hore ciddii lahayd lama yaqaano waxyaa waa lagu milki karaa saasay leeyihin bacdi eh, culamada shaaficiyada man camara qofkii camira ardan dhul laysa liaxadin axad uusa lahayn aysan usugnaanin fa huwa axaqu bihaa asaa ku xaqnimo badan qaala curwatu curwa wuxuu yihi waqadaa bihi cumaru cumarna waa xukumay xukunkan fii khilaafatihi khilaafadiisi rawahu lbukhaariyu badanaa cumar waxaa weeyaan qadaau cumar waxaa wuxuu ahaa isagoo cumar qadihiisa aadaa loo qoray kutubahana waa lagu qoray culamada fuqahadana way soo qaataan waxaa weeyaan haddii eh, waa la qoraa la yidhaha kitaab dhan uu noqona waaba jiraa kitaab qadaau cumar la yidhaha weyn cumar aqdiyadiisii iyo lagu qoray kaa waxaa weeyaan marka waa siyaasatu khulafaa irashidiin wa iyada laftirkeeda in qofka uu wax ka yaqaano waa laga maarmaan khaasatan qofka qaadi noqonayo wixii lamida naam si ou asxaabtii qabladoodii u raaco wacan saciid bni zaydin radia allahu canhu waxaa laga wari an nabiy sal allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxau yihi man axyaa qofkii nooleey ardan dhul dhulkaasoo meytatan dhimatay dhul iska baaba oo lama degaana ah. ninkii noolayso fahiya lahu fahiya iyadu lahu say usugnaatay rawahu halaaatu xasanahu tirmidiyu saddexdii baa warisay xasanahu tirmidi tirmidina xadiidka waa xasaniyey ayb marka waxa weeyaan waqaala wuxuu yihi tirmidi ruwiya mursalan xadiidkan isagoo mursalana waa la weri wahuwa kamaa qaala waasuu yidhi wakhtulifa waa laysku khilaafana fii saxaabiyihi xadiidka saxaabigiisa faqiila jaabirun baa la yidhi waqiila caaishatu waa la yidhi waqiila cabdullahi bni camrin waraajixu lwalu sida raajixana waa midka hore waay saciid ibni zayd ayb xadiidkan marka isaga xadiid saxeixa waxaana uu tilmaamaya dhulka in dhulka waxaa shardi u ah marka la milkina dhul meyd meyd dhul dhintay baaba amaa dhul dhismo uu ka dhisan yahay iyo wax raad ay ku hareen guryo iyo ama dhagaxaan iyo eh, dhul dhul yani raad dhismo oo ku yaallo oo aan baaba'sanayn ma la milki karo kaas eh, qofka haddoo qaato waa bililiqayse waa eh, milki qof dadow lahayo xoog ku qaadanayo ma banaana marka inay mayita taha loo shardiyaa dhulkii dhul mayid oo baaba oo wax wax ku shaqaysana aysan jirin milkina aan loo haynin qofka hadduu dhisto uu ceelal ka samaysto oo beero ka samaysto u hadaystana <coughs> qofkii marka maaha in la yidhaha isaguna marka eh, hadhow marka nafcigii iyo markii la arko in laga daba qaynsha ma aha qofka sababto fahiya la hoyaani iska iskale dadka kale asaa ugu owleysa xoolihiisii way sababto islaamku wuxuu ku dhiirigelinaa dad inay dhulka nooleeyaan hadii la yidhaha dhulku meesha ha iskaga baaba'sanaadaan qofna yausan ku intifaacin wax wanaaga kuma jira taas an ibni cabaasin waxaa laga wariyey ana sacba bna jaama sacba bnu jahaama radia allahu canhu waa ninkii nebiga usoo hadiyeeyey isagoo muxrim ah usoo hadiyeeyey neefkii ana sacba bna jahaamata radia allahu canhu akbarahu wuxuu u sheegay ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga qaala wuxuu yihi laa ximaa seerayn seera ma jiro ilaa lilahi alla maahan iyo weli rasuulihi rasuulkiisa maahan ilahay dartiiyo rasuulkiisa in loo seeraynayo maahan rawahu lbuaariy buhaari baa alxima waxaa la yidhaha macnaheedu waxaa weyaan dhulka waxaa jiri jiray dhul yani fi caadi nebiy iyo seere laga dhigay inta la wareejiyey yani xuduud loo sameeyey dhulkaas wax soo geli kara male sababta loo seereynayo ay ahayd geela sadaqada iyo xoolaha zakada ayaa daaqi jiray dhulkaas xoolaha zakada inuu daaqo ayaa loogu talagalay nacam iyo wixii markaas maal masaalixo muslimiinta ka dhexeeyo inay daaqaan ayaa loogu talagalay nacam ximaha marka kaas waay marka laa xima ila lilah walirasuulih marka laleeyahay almuraad bilxima waxaa weyaan iyado marka in seerahaas laga manciyo qof kale inuu xoolihiisa daaqsado in laga manciyo oo imaamku marka arrintaan marka imaamka inuu marka gaar yeelo oo seeraha u sameeyo xoolaha marka imaamkuna waxa uu u gaar yeelayo u wareejinayo seeraha u sameynaya inay noqdaan masaalix caama inay noqdaan masaalixdiisa da u wareejiyo saxiix ma aha dembi u sameyna <clears throat> xadiidkana laba macno ayuu leeyahay siduu imaamu shaafici ku macneeyey macnaha koowaad waxaa weeyaan axad wax seeray kara ma jiro oo muslimiinta wax ka seerayn karo ilaa wixii nebiga uu seereeyey ma sala allahu alayh ali wasalam dhulkii nebiga uu gooyey uu yidhi lama soo geli karo ilaa geela ama xoolaha sadaqada unbaa daaqaya uu yidhi kaas keligiis unbaa la samayn karaa la seeray karaa <coughs> bi hada almacnaa marka se <coughs> seerayntu marka nebigay khaas ku ahayd <coughs> seereynta marka nebigay khaasku ku ahayd sala allahu alayh waali wasalam haddii macnahan la qabto wa macnaha labaad ee xadiidka uu leeyahy waxay tahay in laga wado seereyn ma jirto ilaa macnihii nebiga uu u seerey jiray ma ahani macnihii nebiga uu seereynta uu samayn jiray ma ahane macno kaloo loo sameeyaa male in macnaha xadiidka uu yahay haddii marka macnaha laga dhigo nebiga kuma khaas ah marka imaamka muslimiintana wuu samayn karaa laakin waxaa laga rabaa macnihii nebiga u samey jiray inuu laazimo oo ahaa masaalix masaalixulmuslimiin wax loogu barto labadaa macnaa xadiidka lagu macneeya laaximaa seerayn ma jirto ilaa lilaahi alla darti maahan wax loo seeray walirasuulihi iyo rasuulka marka seeraynta ilaa lilahi alla un bay usugnaatay walirasuulihi iyo rasuulkiisa sala allahu aleyh ali wasalam ayb rawahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa weliya xadiidkan marka laba macnou leeyahay macnaha koowaad waxaa weeyaan seerayn ma jirto ilaa rasuulka kii ou seereeyey maaha tii rasuulka keliya baa seeraynta iskale ama macnaha labaad waxa weya in la dhaho seerayn ma jirto ilaa macnihii rasuulka u seereeyey maaha macnahaas dambaana raajixa sababto ah cumar bn khadaab laftirkiisa waa seereeyey oo waa sameeyey seerayn wuu sameeyey waxu sameeyey wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi laa darara walaa diraar carabta jaahiliyada iyagu waxay sameyn jireen ninkii boqor oo kale intuu meel dhul weyn intuu iska oodo ayuu qofkii soo galana uu ciqaabi jira xoolihiisu ay soo galaan wax uu ku qabsanaana ma laha taas marka nebiga waa reebay wuxuu ku bedelay macno caama in loo seereeyo macno khaas aan loo seereynin qaala rasuulu sal l slam rasuulka waxau yihi laa darara walaa diraar dhib ma jiro qofka ou naftiisa dhibaa walaa diraar dhibtan oo geyrkiis ou dhibaana ma jiro macaani kaloo badanna waa leeda qofka marka dhib ou naftiisa dhibaana shareecada mid ma aha walaa diraar keyrkiis dhib ou dhibaayana ma shareecada mid ma aha ama waxaa la yidhahdaa laa darara dhib ma jiro qofka ou keyrkiis dhibo isagoo naftiisa wax ku dheefsanayo walaa diraarna ma jiro dhibtan ou keyrkiis dhibaayo isoo aan waxba ku dheefsanayn waxba keelin mararka qaara ah qofka marka aada dhibayso aada isleedahay adiga nafci ha ah kusoo galo marna waxay kaa tahay adna iyagousan nafci ku gelin kan uun dhib kelin labadaba sharciga ka mid ma aha xadiidkan markaas waa qaacido guud waaye wuxuu gelaa mucaamalaadka o dhan u soo gelaa asalka wax lagu dhiba maha mucaamalaadka soo gelaa nikaaxii buu soo gelayaa oo maxaa yeele rajcada qofku markuu soo rajcaysanaayo maxaa la arkay marka walaa tumsikuuhunna diraaran litactaduu naagaha ha haysanina dhibtan dartiis inaad dhibtaan oo si ay aada xadgudubtaan alla iska reeba oo qofkii marka hadduu naagtiisa uu furo uu rabo inuu soo celiyo inay ka ahaataa laga rabaa niyo fiican ee iyada ku dhib lama rabo sharcigu marka dhibtan kuma ogola rawaahu axmedu wabnu maaja marka laa darar walaa dirar wuxuu kusoo gelaad waxay tahay qof milkigiisa hadii la qaato waa darar haddii meel intoo la seereeyo macno aan sax ahayn loo seereeyo dadkii laga manciyo laga xirana waa darar dhibta walahu waxaa usugnaatay naam min xadiidi abi saciid miluhu isagoo kale wahuwa fi lmuwaai buu kusugan mursalun isagoo mursala xadiidkan oo kale wacan samurata bni jundubin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama nabigu wuxuu yihi man axaada qofkii hareereeyo xaaidan derbi beyd calaa ardin dhul korkiis ku wareejiyo fahiya lahu asaa iskale fahiya dhulkaasi lahu asa usugnaatay rawahu abu daawuud saxa ibnu ljaruud ibnu ljaruudna waa saxeex waana xadiid saxeexa xadiidkan meeshaan marka wuxuu ugu jiraa shawaahidu xadiidku saxiix ku yahay meeshaan isaga waxaa loo keenay man axaada xaa'idan calaa ardin maxaa lagu garanaa qofkan inuu dhulkii milkiyey oo noolaystay waxaa lagu garanaa inuu derbi ku wareejiyey matalan haduu derbi ku wareejiyey meeshii waa meeloo camiray waay dhulkii waa noo waa calaamad waa dhulka in la noolaystay calaamad u ah man axaada qofkii wareejiye xaa'idan derbi calaa ardin dhul korkeed ku wareejiyo fa hiya dhulkii laba sawa usugnaaday rawahu abu daawuud wasaxahu ibnu ljaarud wacan cabdillahi bni muqafalin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi waalihi wasalama qaala nebigu waxau yidhi man xafara qofkii qodo bi'ran ceel ceel qofkii qodo falahu arbacuuna falahu qofkaas waxaa usugnaaday uu leeyahay arbacuuna afartan diraacan oo dhudhun ah cadanan limaashiyatihi farfariisi ay farfariisato darteed limaashiyatihi xoolihiisa si ay xoolihiisa u farfariistaan ninkii dhul banaan ceel qodo hadhow marka eh, ninkaa ceelkaas qotay afartan dhudhun ayuu leeyahay ceelka inta afartan dhudhun dhudhun ku hareeraysan saa iskale si marka xoolihiisa markuu waraabsanayo ay ugu farfariistaan ay u joogaan ugu daaqaan meelahaas taasuu marka uu kuleeyahay cadanan cadalan ay mabrakan wa fadhi dartiis ay farfariistaan iyo xoolihiisa halkaa marka idan waxaa laga qaadanaya ceelka dhulka banaan ee eh, dhintay haddii ceel laga qoto waa lagu milki karaa iyadan qofkii ceel buu ka batay intaas dhulkii ceelka inta u dhow dhow isaga keyrkii uga xaqnimo badan laakin biyo meel isaga jiro la qodanin dadka kama xigtid mid haddaa kusoo hormarto adaa iskale markaa ka dhamaysata laakiin adaad uga baxaysaa laakiin dhul banaan adiga camirtood ceel ka qodo meeshaas afartan diraac aad leedahay marka rawaahu ibnu maaja ayaa wariyey biisnaadin daciifin buu ku wariyey xadiidkan marka isnaadkiisa dacfi baa ku jiray siduu xaafidka uu sheegay laakiin xadiid abi hurayra oo imaam axmed oo wariyey ayaa shaahid u ah iyo xadiid kaloo mursalo abu daawuud uu wariyey marka marka laisu geeya xadiid xasan aweyanka ah wacan calqamata bni waailin waxaa laga wariyay can abihi ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga aqbacahu inuu u gooyay ardan dhul bixadramawta ku yaala rawaahu abu daawud oo tirmidiy saxaabi xibaan waxaa kaloo iyadana lagu milki karaa xiyaa-ulmawaa dhulka dhulka banaan lagu noolaysa karaa dawladda hadday kuu goyso adeeg oo dhulkii lagu siiyay waa ku milki kartaa iyadana waxaa kaloo laga qaadanaya marka tani waxaa weya marka dhulkii in layska sii karo amiirku inuu dhul bixi karo aqdacahu ardan buu ugooyay bixadramawta kuta rawahu abu daawuud oo tirmidi saxaa ibnu xibaan tirmidi xadiisan xasanun waayu yihi xadiidkan isnaadka xadiidka marka waxaa ku jira isaga simaak ibnu xarb war baana ku jira ninkaa laakiin xadiidka waa la mutaabiciye isaga oo abu daawud iyo keyrkiisuu ku sugan yahay mutaabacaadka wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam nabiga aqdaca zubayra zubayr u gooyey xubra farasihi faraskiisa tallaabadiisa iyo u gooyey faajra alfarasa faraskii uu orodsiiyey inuu socodsiiyey xataa qaama ilaa uu ka istaagay faraskii uma markaa dabadeed ramaa zubayr waa tuuray sawdahu buu tuuray jeedalkiisa faqaala waxa uu yidhi markaa nabiga acduuhu siiya xaysu balaga sawda inta uu gaaro jeedalkiisa rawahu abu daawuud baa weriyin fiihi dacfun dacfi baa kusugan marka xadiidkan dacfiga waxaa weyan cabdullahi bn cumar alcumari baa ku jira cabdullahi bn cumar alcumari ayaa ku jira waana daciif ninkaas naam oo talkhiisulxabiirka ibn xajar wuxuu ku yiri fiihi waxaa ku jira xadiidka alcumariyu wa fiihi dacfun baana kusugan laakiin eh, zubayr dhul kaloo nabiga u gooyey sala allahu alayh ali wasalam reer bani nadiir dhulkooda wax uga gooyey xadiidkan xagga xukunka marka kii hore lamid yahay in imaamku wax goy karo wacan rajulin waxaa laga wariyey oo min asaxaabati saxaabada kamida radia allahu canhu qaala waxa uu yihi gazawtu maca rasuuli llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka maciisaan duulay fasamictuhu waxaan maqlay yaquulu xaal uu leeyahay annaasu dadka shurakaau weeyaan kuwa wadaago fii halaatin saddex kuwa wadaago waayo dadka filkala-i daaqa walmaa iyo biyaha iyo wanaari dabka rawaahu axmedu wa abu daawuuda warijaaluhu hiqaatun ayb xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa dee cawskan ilaahay soo bixiyey roobka intuu ku do-o dhulka bannaan cawska soo baxaayo daaqaas daaqi inaan lagu milki karin isaga xiyaa bimujaradi daaqaas meel biyo ku jiraan oo daaq lahaa timid adi dadka unbaa uga soo horeysa waa ka oobsanaya xaajadaada wixii kasoo hara dadka kale iskale oo dadku waa ku waa ku waa ku siman yihiin tan <coughs> fi riwaaya ayaa waxay leedahay almuslimuuna almuslimuuna shurakaau fi halaatin oo yani imaam axmed iyo abu daawuud iyagu riwaayadeedu waxay ahayd almuslimuuna shurakaau fi halaatin hadase wuxuu rawahu axmed wa abu daawuud marka riwaayada axmed iyo riwaayada abu daawuud almuslimuuna bay leedahay talkhiis lxabiirkan ibn xajar almuslimuuna buu leeyahay riwaayada almuslimuuna u ka dhigay marka yani abu daawud iyo imaam axmed riwaayada ay werinayaan hadda uu sheegaya riwaayadan annaasu maayo almuslimuuna muslimiintu marka intaa shirkay ku yihi walmaa biyihi biyaha iyaguna waxaa loo jeedaa ceelka aan la qodinay biyaha waraha meesha iska gala oo ku jira banaanka yaala dadkaa iskale wanaari iyo dabka wixii marka dab marka ama malag laga dhashanaayo ama dadku dab ah ka caadigaaba ah, dadka shirkiay ku yihiin marka qof haddii looga baahdo waa inuu marka xaajadiis hadduu ka oofsado qofkii u baahan inuu siiyo rawaa axmed o abu daawud warijaal hiqat kadib marka baabulwaqfi buu yii waqfigiibu ubaab yahay waqafka waxaa la yihahdaa alwaqfu waa mancu bayci raqabati watasaduqu bilmanfacati calaa wajhin maksuus waqfiga waxaa la yihahdaa caynta in la gado in la manciyo caynta gadideeda in la manciyo shaygan cayntiisa lama gadi karo in la dhaho manfacada kasoo baxaysana in la sadaqaysto shaygii maalan waxaa le gurigaa la dhisaya waqaf waay gurigan lama iibin kara cid laga iibin kara ma jirto cid iibsan kartaana ma laha laakiinse manfacada gurigan kasoo baxda waxaa iskale fuqarada waxaa iskale meel heblaayo wejiba weji baa loo yeelay marka manfacadii in la sadaqaysto raqabadiina beeca laga manciyo taasaa waqaf la yihah waqfiga ka ka weyn marka macnahaas leeya radaban axkaam iyuu leeyahay baabka marka eh, casharka danbaan kusheegi doona insha alla bilahi tawfiq sal la sl